ku filan tahay ee su-aasha ku joojinaya ama albaabka ka laabanaya atamratu hal timir iyo watamrataani laba xaboo timira walaluqmatu walaladii tarudduhu midkay celinayso miskiin dhaba ma aha alluqmatu afgelis iyo waluqmataani laba afgelis inama almiskiinu miskiinka dhabtaa ah waxaa weeye ee mudan in wax la siiyo wax lagu sadaqaysto aladii midka yatacafafu dhowrsanaya alladii yatacafafu ay can isu'aal su-aasha iyo dawarsiga iyo wareegga ka dhowrsanaya xaggana baahan muttafaqun calayh riwaayo xadiidku uu leeyahay waxaa la socota fi saxiix waqra'uu in shi'tum laa yas'aluuna annaasa ilxaafa haddaad doontaan akhriya qowlahu tacaala la yas'alu naasa ilxaafa marka sidaas wey wfii riwaayatin riwaayo waxaa ku yimid fi صaxiixayn riwaayo صaxiixaynka ku timid ku taalla waxaa ku yimid laysa اlmiskiinu miskiinku ma aha aladii midka yatuufu wareegaya cala اnnaasi ummadda ku wareegaya taruduhu luqmatu afgelis baa soo celinaya soo naqahayo inta unbuu raadinaya gurigana wax looga dhiibi kale wax dhogi albaabkaas wax looga dhiibi saasuu u wareegay dantiisuba in gacanta loo taago wixii dooniba hala siiye taruduhu ay celinayso oo ay ku filantahay tahay alluqmatu waa afka la geliyo mar la cuno waluqmatayn laba afgelis watamratu xaba timira watamratayn labo walaakina almiskiina miskiinka dhabta ah ee sharcigu jecel yahay in wax la siiyo alladii midka laa yajidu aan helaynin hinan ku fillaasho hinan dangaadhid hinan tanaad iyo hodantannimo yuqnihi deeqa yacnii wax ku filan ma helayo baahidiisa wax kafeeyo owda ma helayo walaa yuftanu bihi xaggana la dareemi maayo loo dhug yeelan maayo waa iska quruxsan yahay waa iska weysaystaa waa iska cas yahay salaadiisu iska tukadaa waxba ku weyddiisan maayo laakiin kuwaa dawarsanaya wareegaya asagaa ka liita xagga baahida ka dhib badanna walaa yuftanu bihi loo dhug yeelan maayo la dareemi maayo oo fa yutasaddaqa calayhi wax lagu sadaqaysto haddii la dareemo oo dantiisa sheegto ama la dhoroofo waxba uun la siin lahaa laakiin waa miskiinka muslimka khaamilka walaa yaquum mana istaagayo fayas'alu nnaasa dadku wax weydiisto idan xadiidku waa min baabi qowlihi tacaala laysa albir an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi wاlmaqrib walaakina albira man aamana biاllah kan dawarsanaya wareegaya waa miskiin curfan wa luqatan wa sharcan miskiin wey laakiin nabigu wuxuu ujeeda calayh الsalaaة wasalaam miskiinka akmalka ah liأnna isma اljinsi ida uطliqa laa yaqacu ila cala اlakmali ba hadda kahor idin soo hadi اlqaacida fi اlcarabiya waana qaacida salafiya wa qaacida sharciya weeye ismuljinsiga haddii la iطlaaqo wuxuu ku dhacaa akmalka alrajul haddii la yidhaahdo weliba alla geliy waxaa lagu iطlaaqahayaa nin dhageedka diraca ah nin walba raaya ku yaalaan wax ka lamadaan looma jeedee nin gooni a ah loo jeedaa markuu nabigu laysa almiskiinu ku wuxuu u jeedaa inama almiskiinu waa almiskiinu alkaamilu fi lmaskana miskiinka dhabta ah ee curfan wa sharcan la jecel yahay in wax la siiyo waa ninka baahan ee dhibka qaba xaggana afgobaadsanaya ee is-ilaalinaya waynu soo marray xadiidkii laysa shadiidu bisurca inama ashadiid اladii yamliku nafsahu cinda alghadab baad soo marteen ninka kale shiddo iyo awood looma diidina waxaa loo diiday waxaa la yidhi ninka wax lagde ee nirageedka waa ninka naftiisa hanta markay cadho iyo xanaaqi yimaado la isqoonsado saa darteed riwaayo xadiidku waxaa ku yimid laysa almiskiinu bihada طawaafi midkan wareegaya isagu xoogsanaya nabigu muxuu saa u leeyay calayhi salaatu wasalaam laba macnay culummadu macnaha koobaad ninkan wareegaya dawarsanaya dawarsigaasuba kaga baxaya miskiinnimadii oo xooluba tabcanaya niman baaba guryo ka dhistay waad ogtihiin guryo waa soo joogay islii warkeeda waa la hayaa nin baa hadda kahor masaajidka naftu noogu keenay imaamkaan la hadlo waxaan ku war ninkaan waa ina baaba'shaye salaadii laga tukan la'yahaye bal intaad weyddiisto bishii waxa ku filan weydii lacag toban kunuu sheegtay dhacdhac kalean meelo kale ka helaayo guriga kelihiisa laga bixiyo oo toddoba kunoo shilida ah. shan iyo toban kunoo shilin baan u ballanqaadnay bil walba inaan siinno saddex bilood afrood markaan siinayni wuu soo noqon waaye markuu dhowr bood naga maqnaa halkan soo istaagay waxaa dhi imaam ninkii maa waa imaamkaa la shiray wuxuu hi wixiinni iguma fillo meelo kalean waxaan heli jiraybu dhowr boqoloo kun marka masjidkan aan ka shaqaysan jiray nimay naftaad ii keenteen shan iyo tobankiinni waan iska kay daaya marka waa miaal yar wey way badan tahay may ogolo waa niman shaqaysanayo oo xoogsanaya wey imaam cabdinuur weydiiye amminka hadda masaajidka ninka waa yimaadaa usbuuciiba mar buu soo dhacaa lama ka dhaqaajin karo dhowr waa sano ka badan haddaysan labaatanba ku dhoweyn almuhim miskiinka kaa wareegaya dawarsanaya baahidiisa wax kafeeyo ummadda ka helaya asagaaba su'aal badni iyo iimaan la'aan u sii wareegi mooyeene wax yaroo ku filan waaba helaaba taasi waa masalo masalada labaad nin baahidiisa qarsadama waa nin sheeganayoo bannaanka soo dhigtoon xushoonnin wey labada arrimoodba ka kalaa ninka kalaa ka mudan in lay siiyo magacii miskiinnimada ahaa lannu ninka dantiisa ma sheeganayo waana baahan yahay ma wareegayo wax ku filanna ma helayo idan kaasaa miskiinka sharciga in wax la siiyo ah riwaaya marka xadiidku inama almiskiinu nabigu inuu toos u jawaabay baa ka muuqata laakiin markuu nabigu laysa almiskiinu aladii taruduhu tamratu wala tamrataani riwaaya waxay tilmaantay qaaluu yaa rasuul allah fama almiskiin kii aan naqaana haddaad diidda nabi allow miskiinku waa kuma markaasuu nabigu u sharxay waladii laa yajidu hinan yugniihi walaa yutafaanu lahu fayutasadaqa calayhi walaa yas'alu naasa ilxaafan riwaayo kale dadkan waxba aan weydiisanayn dadkaasaa marka yaa la rabaa in wax la taro wax loo qabto wey maxaa yeele dadku baniaadamku baryahan dambe in laysdareemo oo xataa la istoydo bay iska yartahay marka xataa haddaad baahidaadi sheegato inaan waxba lagu qabanin baa iskaga badanta oo ceebtaadan la ogaado marka inaad iska qarsatood baahidada ilaahay u dhiibato oo intaad ragcatay iska tukato ilaahay barido inuu aadamaha kaa kafeeyo gacantana wax kuu gelaya ayaa kugu filan baryahan dambe waxaa weeye xataa kii calaacalahaya baa naguna nafbaxahay hadda goor idinka sheekeeye nin tumasid istaagay warwaxaysiiya warsaaka ma quraacan oo shalay wax ma helin oo xalay gaashaan ku baryey oo maanta ma qadayni waa iga liidataa suu u lahaa masaajid isku maray galabkii dambe masjidunuur inuu habaan u malay sowsi ku yaalay ku nafbaxay markay naftu qabatay baa loo orday dhakhtar baa la geeyey waxaa nafaqadarey gaajuu ninkan u dhimanaya waa lagu xabaal xusutaan baan u malaynaya hawsha ayadaa marka baryaha naxariistii iyo danqashadii wa iska yaraatay marka ilaahay isku xidh rabbigaa iska bari alla isku xidh dacayad inay kaaga dhigan baa laga yaabaa waa qadiyadii uu muxuu ahaa ninkii ciraaqiga ahaa mxu karim alciraaqi muxuu idhi laa tashku linnaasi jurxan anta saaxibuhu laa yu'limu اljurxu ila man bihi alamu wuxuu dhibaato adugu ku haysatay iyo dhaawac kugu yaalla dadka ha u sheeganin maxaa jira laa yu'limu اljurxu ila man bihi alamu dhaawaca iyo dhibku wuxuu dhibaa oo dareema ruuxa uu nabarku ku yaalla boogta ay ku taallo shakwaaka linnaasi yabna annaasi manqasatun waman min annaasi saaxin ila bihi saqam wuxuu yidhi haddaad aadama wax u sheegata niyahow aadamaha loo baryatagay wax loo sheegtay waa dulinnimo iyo liidnaan iyadoo sidaa tahay waman min annaasi saaxin ilaa bihi saqam dadku yaafayowba dhibkaadsen waa lagula qabaa nin walba meel buu ka bukaa baahidii baa baahday iska afgabaadso is astur rabbigaa subxaanahu wa tacaala wax u sheego fain tashkuu liman shakwaaka sacaadatuhu muxuu yidhi adafta jurxan lijurxika smuhu nadam runtii wuxuu yidhi u sheegata dhibkaadi nin ay sheegashadaadaba sacaado u tahay dhibka aad sheegan iyo baahidaad sheeganba yuuba ku farxahaya kii hebel aha ma arag ooy naftu ka baxaysaan arkay buu ku leehay in badanba iswaalae maanta way ka caddahay qolyaan qarabanay wax lagu xaman jiray geelooda lama maro geelooda lama maroo lama martiyo caana lagama dhamo adoo sakaraadoo marti ah haddaad geelooda ku soo baxdo waa wargeelu waayo waa geeli reehbel iskaga leay dheh maxaa jira dhiil caano weyn bay kuu lisaayaan markaad way kuu liso marka koobaad dhiilka caanaha haddaad dhammayn weydo waxay ku leeyihiin imaan la'aan baa haysee gaajaba ma haynin suuqiiba waxay geynayaan oo magaaladii kaga warramay ceelashii geelu ka cabbaya ka sheegi kii hebelaha bumaan caana in soo yidhi dhiil baan waxba uu cabbi waayaba iimaankuu leeya gaajaba ma haynin bay ku leeyihin haddaad dhiilkii haensatoo dhammaysana waxay ku odhanhayaan inay hebelo maanta waxaana soo maray naftu ay ka baxayso hadduusan geeli annaga soo marin lahaynna lamama arkeen xaggeed ku baxsana marka waa yahay balaadu ku baxsan dadiilka ibrisana kuu daran haddaad hambaysana kuu daran biniaadan saasuu iska noqday marka baahida iska asturato ilaahay u sheegato ayay ku fiican tahay marka sidaas weeye marka dadkaasi muslimiinta iska asturan idan dhibaynin haloo ha loo naxariisto ha laga warqabo wa canhu can abi hurarata radi allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi suubanuhu assaaci cala alarmala ninka u taagan assaaci ay ilmunfiq sacyigii hadda waxaa lagu gudbiyey calaa waxaa la dhansiiyey macaanihii infaaqa assaaci cala alarmala haweenka garoobkaee ragla'aanta ninka u taagan hawshooda min alirmaali baa laga keena armaladu min alirmaal walirmaalu fi اllugati huwa dahaabu اlmaali wاliftiqaadu wاlfaqru ayaa la yidhaahdaa haweenaydu marka ciddii kor taagnayda wax taraysa ay weydo armalay noqonayso marka ama ha laga dhinto ama ha la furo ama gabadh aan weli guursaninba ha noqoto asaaci cala alarmala haweenayda miskiinta ninka aan lahayn ninka u shaqeeye waxtare wax u qabta iyo walmiskiin midka taagta daranee muslimka ah ninkaa waxtare u istaagaan biilkooda iyo noloshoodii kalmujaahidi fii sabiil illaah mujaahid buu jidka ilaahay ku dagaalamaya waaxsabu waxaana u malayn qaala nabigu inuu yidhi wakalqaa'imi nin taagan buu la tooyaha alladii qaa'imkaasoo laa yafturu salaad aan ka daalaynin caawo dhan nin qiyaamuleyl iyo salaad iyo baryo ilaahay u taagan ayuu la mid yahay wakasaa'imi mid sooman buu la mid yahay xagga ajirka alladii saa'imkaasoo laa yuftiru aan afurayninba oo hadhya habeenba maalin walba soomaya oo soonkii joogtayna caawoo dhan in la taagnaadoo la tukado aadamuhu ma awoodaan in soon la joogtayina aadamuhu ma kari karaan jihaadkuna acmaasha u culus ee aan la wadi karin aadama xaggiisa marka la fiiriyu ku jira ilaa man akhlasa nin ikhlaas la yimidoo ilaahay agtiisa wax kulun baa jihaadii hawshaa ka soo baxa sidaasoo kale haweenay miskiino armala ah oo agoon korsanaysa ama carruur lagu furay ama arxamba aan lahaynoo iska baaha ninka dar ilaahay wax u siinaya asagoon dan kala ka lahayn waa naadir waa naadir ka badan markuu xooguu biilo afkuu u dhuubahaya haddii anuu lacag bilaasha wadi maaye haddaan soo dhowaada balka waranbu bilaabahaya ay fahanteen baylata yani saasuu nabigu iskugu shabbahaya mujaahidku markuu jihaaday ikhlaas iyo sidqi baa meeshaa geynaya haaliban soonka joogtada ah ikhlaas iyo sidqi baa keena iyo shahwaadkoo laga zaahido sidoo kale qiyaamulleylka joogtada ah sidoo kale idan saasuu nabi iskugu xidhaaya miskiin iyo haweenay garooba waxtarkooda adoo dan kale ka lahaynood joogtaysaay waxaa weeye kaljihaadi fii sabiilila too tahay hawsha marka aad iyo aad ha lagu dadaalo innaga soomaalida marka waliba dhaqan xun baynu leenahay dhaqankeenna xun waxaa ka wuxuu yahay haweenaydu markayba garoob noqoto waxbaynu ka daynaaba ina keena heblashaha ka soo way garoobbaynaysaa baa lagu leeyahy oo maxaa garoobbayna ayadaaba loo shaxaategi oo qaraanka lagu qoran oo shaha bilaaska lagaga cabi oo la dhibiba in wax la tara iska badaaye hebla kama qasno way garoobbaynaysaa baa lagu leeyahay meesha shareecadu ay tiri garoob waa dhiban tahay waxa la taro innagu waxaanu samaynaa adaynu soomaalinahay garoobkani wax ka daynaaba ma tahay mise u fiirsada dhaqankaasay leeyihin soomaalidu waa aafaa inagu soo kordhiw marka aad ha looga dadaalo dadka waxa la taro walidaalika jamaca min asalaf si gooni ah ayay u daryeeli jireen dumarkaas garoobada ee caruurta korsanaya ku dhiban wadaad la odhan jiray maxamed bin cali almuusali oo waagi dambe loo bixiyey alkhayaad alkhayaad agoonta iyo haweenka garoobbada ayuu dharka intuu ka soo qaado u tori jiray wax kalou dhaqaalo kale ma hayo waa nin caalimo xaafido muxadi ah khayaad waxaa loogu bixiyey harqaanle waxaa loogu bixiyey agoonta iyo haweenka araamisha ayuu dharka u tori jiray xaafiduu maraya wax dharoo idinka dilaacay keena uusoo hagaajiy usoo tala uu keenaya ku cusub soo gaday markuu shin helo intuu u tolo xijaab ooga dhigu u geynaya hadduu wax waayo mashiinu asaguu samaystay iyo irbadiisii iyo maxaadhkiisi buu la kala baxayaa hawshii ka dhammaatay buu u tolaya alkhayaad baa loo bixiyey khayaad harqaanle waxaa loogu bixiyey inuu u tulo dharka u hagaajiyo araamisha iyo agoonta wadaad la odhan jiray abulcabaas alrifaaci min aimmat ashaaficiya aimmat alfiq wuxuu caan ku aha lagu yaqaanay asagu galabka markii la gaadho ayuu foofi jiray xaabuu soo guraya haweenka waayeellada agoommada gabdhaha garoobbadaah ayuu xaabada u dhigi jiray ay shitaan ashuummada biyahana wuu usoo dhaamin jiray foostooyinka intaasuu qabta asagu wixii biyay u baahan yihin buu keenayaa wuxuu kaloo keenayaa dabkii iyo xaabadii la shidan lahaa anuu intaasu awoodaa waa imaam min a'immati alfiqi a'immati ashaaficiya yacni dhaqankaasay salafku iyo culimmadu lahaan jiray lakiin annagu waxaa weye hebla way garoobbaynaysaa baa lagu leehay متفق عليه وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى شر الطعام raashin iyo cunto waxaa u shar badan u liita u khayr yar baa laga wadaa u ajir yar bay culimmadu leeyihiin طacaamu اlwaliimati waliimada raashinkeeda yumnacuha loo diidayo man yatiiha ninka yimaadaa loo diidi waa weliimo iyo zab iyo allabari iyo casuumaad iyo martiqaad weeye kii soo doontay dabka iyo sanuunta soo raacay baa sanka lagu dhufan sanka lagu dhufano waa la fiijinaya wayudcaa ilayha waxaa loogu yeedhayaa man yabaha mid diidaya loogu yeedhi ma iman karo waan mashquulsanahayo bal xilli kale iiga dhiga mid ku haya ayaa loogu yeedho la daba taaganya kii soo raacay suugada urkeeda soo raacay sanjiidhada soo raacayna waa laga celinaya waman lam yuujib ninkaan yeelin addacwata yeedhidda casuumaadda loo fidi ninkaan yeelin faqad casa allaha warasuulah ilaahay rasuulkiisii buu caasiyey rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey idaa duciitum faajiibuu fii saxiix muslim haddii laydinku yidha weliimo yeelow aqbala weliima haddii laydinku yeedho yeelow aqbala idaa dacaa axadukum akhaah falyujib waa riwaayo kale midkiin haddii waalkii uu casumo u yeedho ha yeelo yuusan ka diide idan culummadu waa isku khilaafsan yihiin masalada weliimooyinka iyo dacawaadka yeelidooda waa laisku khilaafsan yahay weliimat اlcursi oo weliimada arooska keliya ah ayay jumhuurtu qabaa inay waajib tahay inaad aqbashood yeesho ayay waajib tahay markaan weliba munkar iyo macsiye meesha aysan ka jirin aadaan waxba ka badeli karin hadday munkar iyo macsiye ka jirto waxba ka qaban karin ajiibi mayse laa waliimata cursin walaa hayraha laakiin waliimatu cursi lagaaga yeedho munkarka meesha ka jira wax ka qaban karto inaad ajibto waa waajib calaa ra'yi jumhuur ahlicilm bal ijmac baa la soo guurshaa walaaimta kale een ka ahayn jumhuur ahlicilm waxay qabaan inay sunno tahay mustaxab ijaabadeedu adilada iyo awaamirtana waxay ku awuleen curfigii markaa jiray bay iyagu markaa leeyihiin daahiriya jamaca waxay qabaan waa waajib kullu waliimo kastoo lagaaga yeedho oon munkar uusan ka jirin inaad ajiibto ood aaddo waa waajib bay leeyihiin daahiriyadu maysan kala qadanoo waxay ku dhegeen daahirulamri saarifna ma jira yidhahdeen waxaad sheegteen waxba ka dhagaysan mayno maalikiyadu iyagu tafsiil bay waxay leeyihiin dadkaynu kala qaadaynaa waliimatu cursa iyadu in la ajiiba waa waajibo waxba ka hadlima laakiin walaa'imta kale ninka iska dhaxaadkaee ummadda ku dhex jira ama xerowga iska caadiga ah ama odayga caamada ah asagu weliimadaasi ha tagay dheheen ninka haybadda sharafta sharaftale ama culummada ama mas-uulka ah, yuusan ku degdegin bay dhaheen casumaad kastoo loo fiday inuu tago haddii kale cadaqaadtu noqon haya haybaddii baa dhici sharaftibaa dhici bay yidhaahdeen xoogo waa inaad welimaadkaas aadan ku degdegayn ka wareegaysato mid dhaqaajin weydo una yaashay le haddii kale waxaanu noqon meeshii dab laga shidam nin un taaganun baad noqonayso maalikiya tafsiilkoodu hawl sahlan maaha curfiga iyo xaaladdii markaa jirtay ku qiimaynayaan masaalixdii bay rabaa inay jamciyaan almuhim sharka la sheegay ee welimada lagu sheego waxay leen way khayr yar tahay raashin walboo la fidiyo oo muslimin loogu yeero ajir baa laga helaya laakiin waa hawaab aad iyo aad u liita ayaa laga helaya midda ayadaa ee aqniyadan loogu yeedhayo fuqaradan loo diidayo waxay la mid tahay leeyihiin ahayd ragga sufuftooda waxaa u khayr badan safka u horeeya dumarkana sufuftooda waxaa u khayr badan safka u dambeeya waxaana u shar badan ka u soo horeeya sharriyada waxaa laga hadlayaa waa qilaة اlأjri wالhawaab baa loo jeedaa maxaa yeelay isku dhowaanaya safkii dambe ragga iyo kii horee dumarka isku dhowaanaya cawraad baa la arki karaa ajirkaadi baa nuqsaamaya dembi baa qori karaa idan sidaasaa loo jeedaa bay almuhim waliimadu ile waxbaad la baxaysaa khayr wanaag baad doonaysaa dadka mudan oogu yeedh ee masaakiinta ibnu cumar isagu dhaqan wuxuu lahaa hadday markuu fidil iskugu yimaado oo saraakiil iyo mas-uuliin iyo culummo iyo ahlulhay-a ay yimaadaan wari'aasa iyo dadkii masaakiinta ee dawarsanhayay ay yimaadaan iyo dadkii meelahan jajiifaha masaakiinta ee uskowga ku yaalla ee kharibna ay yimaadaan wuu kala qaybin jiray masaakiintay dadka aan nadaafadda badnayn meel gooni u fadhiisan jiray wuxuu dhihi jir halkan fadhiista kuwaas raashinkan siiya kuwa weyne boqorada ah, raashinkan u geeyo qudhigiisoo kalean idiin keeniye xaggaa fadhiista geysa idan laynna markaad dharka ka wasakhaysaan ama aad shiirkiinna ay dhibsadaan iyo sinjiidhiinna yaan meesha balaya dagaal ka dhicine xagga ay fadhiista guri u geyn jiray laakiin raashinka wuu u simi jiray taalabteedu waa siyaasad muhiima ah. haddaad inta iswaalaysana aad qol gooni a geyso ilan baa wax ismoodayso cirka fiirnayse intaad iska masaakiinta alla ku xidhna aad qol goonaag laakiin raashinka aad u sinto waa wanaag sida ibnu cumar oo kale ila dadku waa abaqaad anzilu naasa manaasilahum weeye wuxuu ilaaliyey curfigii iyo dadkana waa ilaaliyey sharu waliimatina waa iska ilaaliyey sharu acaamina waa iska ilaaliyey waa faqih min fuqaha ilumma wey wa fii riwaayatin fi saxiixayn riwaaya saxiixaynka ku timid waxaa ku yaala can abi hurata radi allah min qowlihi uu yidhi bisa acaamu acaamu lwaliima bisa acaamu raashiin baa baasle oo ba'anoo liita acaamu lwaliimatu baa u liita yudca loogu yeedhi ilayha waliimada alahniyaau inta tanaadka heli kara ayagu beriiska la bixi kara wayutraku waxaa laga tegi alfuqaraau inta saboolkeen waxba maalinka heli karin idan marka waa liitaa wey yani maqsadkii muxuu ahaa in ajir la helo muslimiintana wax la taro intaan hawsha u baahnayn baad ugu yeedhaysaa marka ha lagu arka iyo ha lagaa sheegay iyo hebel baa wax qabtay bay u muuqanaysaa wejigii iyo macnihii lagu talagalo dhan baad hallaynaysa وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال من العول وهو القوت عال الحاكم baa la yidhaha idaa maala wajaara macaani badan bay ku timaadaa caaladu way dhib badan tahay dhowr iyo toban macnay noqoto oo kala duwan hadda laakiin waxa loo jeedo waa kii quudka ahaa kii quudkaee raashinka ahaa wey ka qowlihi calayh salaat wasalaam ibda biman tacuulu ibda biman tacuul kale la macno tahay man caala ruuxii nafaqeeye ee xilkii qaaday iyo laba gabdhood man anfaqa calaa jaariyatayn ninka ku filaada laba gabdhood xataa tabluqaa ila ay qaan gaadhaan miyaa mise xataa tabluqaa ilaa isku fillaadaan cinda jumhuur alcilmi xataa tabluqa huna albuluuqu huna laysa albuluuqa asharciya ixtilaamkii ma gabadhu ay qaan gaadhaysay hana qaadaysa ama ay dhig helaysay ama ay da ku qaangaadhaysay maahe waxaa loo jeedaa ilaa ay isku fillaatoy ka maaranto gacankuhayntii gabadhna goormay gacankuhayn ka maarantaa ilaa ay guursato oo guri la geeyo oo ninkeeda uu la wareego weli waxaa way gacanteeda ugu jirtaa ahlucilmiga sidaasay qabaan mar hadduu qaan gaadho somaa cad waa mar hadduu ilmuhu qaan gaadho wuxuu igu leeyahy xila ma jiro sax ma aha wiilasha weeye hawsha ayada ah nagafka ah, marka iyagu isku filaadaan ordada shaqaystada magaalada gala shaqaysta xoogsada waxna barta intaan idin soo soo amaa dumarku ayagu ilaa aad gabadha guri geyso kontonna ha gaadhe waxaa waye mas ay ku saaran tahay ilaa guri guursato oo ninkeedu ku fillaado ama shaqo kaleba intay hesho ama muslimiin kale wax tarano kaa maaran tadbiilkaadii weli waxaa weeye albuluuq huna waa alistiqlaalu bizawaaj aw aliktifaau bizawaaj ee ma aha buluuqii ixtilaamka ee loo jeeday man caala ruuxii nafaqeeya ama kafaalo qaada jaariyatayn laba gabdhood xataa tabluqa ila isku fillaadaan jaa'a waa yimaada yowma alqiyaamati maalinka aakharo ana aniga iyo wahuwa asagu kaatayn annagoo labadaa farood ah xagga iyo darajada iyo meeshaanu tagay wadamma asaabicahu farihiisiiba nabigu isku qabto isku biirsho oo sidaa labadii farood farmunugsatay fardhaxday rawaahu muslim muslim baa wariyey ay bintayni baa loo jeedaa jamaaca min asaxaaba xadiidka nabigu markuu sheegay yayname allow laba garanay bal halna ka waran hal gabadha ninkii nafaqeeye ee daba istaage ee tarbiyeeye ee waxbare ee biile ee caafimaadka nolosheeda meelsa ilaa ay ka guursanayso asnama lamid baa nabigu waa lamid buuri halka gabadhaa iyo labadu waa isku ajir oo aniya asagu ninkii sidaa yeela kahaatayna baan noqonaynaa laakiin ninkii laba biilay iyo ninka hal biilay nabigu xagga kala sinaadeen laakiin way kala ajir badan yihiin tawaabkay kala isdheer yihiin amaa xagga fadliga ah ana huwa kahaatayna waad ka samantihiin buno nabigu calayh isalaatu wasalaam marka waa halka gabadha iyo labadu waa isku mid xagga fadliga iyo manqabada nabigu u sheegay lagu helaya si kaleun baa lagu kala tegaya idan xuquuqdii dumarka iyuu nabigu halkaa ka taagan yahay calayhi salaatu wasalaam sida dumarku nabiga ooga hadlay ama xaqooda ooga hadlay ama ooga dardaarmay rag kama hadlin xuquuq nisa nabi maxamed baa alah bashariyada u bilaabay una caddeeyey meesha shareecadu ka joogto hadda marka gaalo waxay rabtaa inay waxyeebyabto ay markaa xaggan iskaga kaa dhigaan ayagoo inay wax la yimaadeen caawa xadiis badan baad arki doontanoo macnaha ku saabsan ayagu markay eitiin gaadha waa maxay duurkay gelaysaa weeye eitiin hadday gaadho duurkay gelaysaa waxba kaama sarra ayadna mas kama tihid waa u dhammaatay marka badeeca raqiisay ka dhiganayaan waxaa doonay bay ku samaynayaa waaga dambe waa aafoobaysaa hawlu taallaba maaha annagu maxaan leenahay ilaa ay guriga aabbaheed iyo mas waxay ka tegaysaa ilaa ay guri ay leedahay ku hooyato iyadu isku fillaato way ilaashantahay waa masuuna muxtarama nabigu calayhi salaatu xadiid xasana laa takrahu اlbanaat fainahuna almu'nisaat اlkhaaliyaat gabdhahan yaa la kohonin waa wehel qaali ahe munisaat اhaaliyaat ibn cabaas waad garanaysa ibn jubayr buu ma guursatay maya guursun yidhi ummadda waxaa u khayr badan guriga u dumar badan baa u khayr badane idan waxaa wey ajirkaasaa ku jira haddee ila cartu aad biili kure aad biilayso jannaad ku geli lama dhinna laakiin hal gabadha waxaa nabigaad kula sinaanaysaa hal gabadhood tarbiyaysay ood xaqeeda ka soo baxday nabi maxamed baa kula sinaan xagga jannada gelitaankeeda toban kuray waxaadan ka helin baad ka helaysaa halka gabadhaa halkaasaa la gaadhsiiyey dumarka dadaalka uu nabigu alay diinteennu ay u fidisay an caaشha radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi dakhalat calay imra'atun haweeney baa ii gashay wa macaha bnataani laha haweeney baa ii gashay oo laba gabdhood ay dhashay la socdaan wamaca bnataani laha laba gabdhoodee dhashay baa la socda tas'alu dawarsanayso waxay siiya magana alla ku hayso markaa dhibban falam tajid maysanin cindii aniga agtayda shay shay hayra tamratin waaxida hal timir ka ahayn waxaan siiyo kibis iyo raashin midna maysan helin oon ka ahayn xabad timir ah xabad timir way bixi si goona ogla dad buu caayishoy waagii bariyaba waxaad heli karta labax walow tamra ha fududaysanin kaydaysanin waxba ha xisaabin sii gooni ee buu kaga tegay calayh isalaat wasalaam oy waagi dambe ayadu warin jirtay falam tajid maysan helin gabadhii wax weydiisanaysay miskiinta ahayd cindii agtayda shay raashina weeye iyo wax maala hayra tamratin waaxida hal timir aan ka ahay faacطaytuha iyaaha xabadii timirtayd baan siiyey gabadha miskiinta ahayd oo fiirso hooyaha naxariisteeda fa qasamatha timirta bay kala qaybisay u kala goysay bayna bnatayha gabdhood bay kala jeexday xaba timira intay kala jeexdo lafta ka bixisay bay tanna jeexsiisay middanna u dhigtay walam ta'kul minha waxba kamaysan cunin hadda xaba timiro la kala gooyey oo laba fodlay loo kala dhiibay maxaa kaa soo gaadhi ay isku dhammaatay uma qaamad waa istaagtay gabadha muslimadda ahayd miskiinta ahayd fakharajad waa baxday fadakhala الnabiyu nabiga baa soo gala nabi maxamed ba calayh salaat wasalaam guriga caaisho fa ahbartu waxaan u sheegay waxay gabadhu samaysay gabadha miskiintaydoo dawarsanaysay waxay samaysay baan nabigu u sheegay faqaala subanu wuxuu ihi calayh salaat wasalaam man ubtuliya ruuxu lagu imtixaano ubtuliya huna waa min alibtilaa'i laa min albala ubtuliya waa imtixaan baa laga qaada ubtule ee ikhtubira wamtuxinaw awlaadda marka lagu siinayo waa imtixaan rabbaani ah takaaliif baa kaa xil baa kaa saaran waa lagugu inaad ka soo baxdo xaqoodii iyo mas in kalea lagu fiirinaya xoolaha lagu siin waa lagu imtixaanaya caqli iyo cilmi baa lagu siin waa imtixaan lagaa qaadayo caafimaad baa lagu siin waa lagu tijaabinaya maaha hawshu nicmo iska soconaysaa ma jirto waa lagugu eegaya mas-uuliyad baa ka imanaysa man ubtuliya ruuxu lagu imtixaano min haadihi اlbanaat gabdhahan xaggooda bishayin wuxuun laga siiyo oo gabarh baa lagu siiyey labaa lagu siiyey walaalahaabaa jooga faaxsana ilayhin u ixsaanfala ixsaanku waa maxay tarbiyada nabi maxamed baa haray axaadiis kale ku sharxay waa in la tarbiyo tarbiya diiniya diinta la baro agabka guriga la baro shareecada la baro xijaabkooda la baro waxay mudan yihiin waxayse mudnayn la kala baro qaraabadooda la baro wax walbo ruux muslima ku wanaagsan barbaraysa kunna waxay u noqonayaan lahu lilmuslimi almubtala sitran xijaab bay u noqonayan naar oga noqonayaan naarta xijaabkaaga noqonayaan ninkii naar geli waayana xaggee mudan xaggee mudan yahay janno waa sidaa hadday jannadii cafwan naarta xijaab kaaga noqdaan oo derbiga teed kaaga noqdaan oo rabbi uu kaa xijiyo jannadaada waa diyaar weeye kunna lahu waxay noqonayaan sitran xijaab bay u noqonayaan iyo teed min annaari naarta oga xijaab ah, naarta xaggeeda muttafaqun calayh idan imtixaankaasaa meesha yaalla mar haddii gabdhaha gacanta lagu geliyo ood u xisaanfasho si shareecada aad ku maamusho naar baad kaga badbaadaysaa ninkii wiil la siiye ee tarbiyee naar buu kaga badbaadayaa shareecada kuma hayno fadaa'ilkale hawlo kale ha jireen wiil la siiyo ee u sabree si fiican u tarbiyeeya toban wiil labaatan soddon naartay ka xigsanhayaan ma hayno waa waxyaabaha u khaaska a ah dumarka shareecadu tixgelinta muttafaqun calayh وcan caaشha radi allahu tacaalى canha qaalat hooyadan waxay tidhi jaaءatnii miskiinatun miskiin baa ii timid maalin maalmaha ka mida taxmilu bnatayni laha qisadii horeynu soo marray iyo tani ma isku mid baa mise way kala duwan yihin waa maxalu khilaaf sawaabkuna maadaama siyaaqu uu kala duwan yahay waa in ay laba qiso kale yihiin ay laba qiso kale yihiin taxmilu bnatayni laha laba gabdhooday dhashay xambaarsan tahay wayba dhabarkayba kusii daaba gabadha hore wayba la socdaan gabdhe foodlaydeedu tan wayba xambaarsanta fa acamta waxaan siiyey u helay alaa tamaraati saddex aboo timira ah. wax kale waa waayatay saddex aboo timiraan siiyey gabadhii miskiintayda gabdhaha wadatay fa acdad waxay siisay mid kasta oo minhumaa labadii gabdhooda tamratan xaba timiray siisay mid bay u dhiibtay tanna mid bay u dhiibtay maxaa soo haray hal xab xabadii bay tir hooyo aad wax ka dhigatid warafacad waxay u kor yeeshay ilaa fiiha afkeedii tamratan xaba timiro tii dhimanayd ee baaqiga ahayde litaakula inay cunto fastadcamatha ibnataha hooyo nasiibay yidhaahdeen labadooda intay ka faraxasheen bay duqdii xabadeeda ku qabsadeen ama waa iska foodley yaraada waxaas garan mahay ayagoo tooda afka ku haya welibay tii kala dheenkeen hooyey waa laaceen maysa dharbaaxan ma canaanayn hooyo naxariis badan bay ahayd fastadcamadta waxaa quud weydiistay oo nasi yidhi ibnataha labadii gabdhood ay dhashay baa nasi hooye fashaqat atamra xabaddii timirtayd bay kala jeexday allatii kaanat turiiddu ay doonaysay an taakulaha inay cunto baynahumaaba labada gabdhood bay u kala jeexday mar hor abad bay sitana abad bay udhiibtana mid bay u dhiibtay midhkii soo haray ti afka bay ku qayliyeen way qabato way kala jeexday tanna badhbay siisay tana haafbay siisay caaisho waxay tidhi faacjabanii shanuha waxaan aad iyo aad ugu bogo iyaab geliyoon la amakaagay gabadhaasi naxariisteeda agaasinkeeda fudada ay wadato siday ugu danqanayso faacjabanii waxaan u bogay cajab geliye jiri sha'nuha fadakartu waxaan u sheegay alladii sanacad fadakartu waxaan sheegay alladii midkii sanacad gabadhu ay samaysay lirasuulillah rasuulka ilahi baan u sheegay hooyadii naxariista badnayd arrinkay samaysay baan suubanaha la wadaaga calayhi salaatu wasalaam faqaala nabigu wuxuu yidhi ina allaha qad awjaba laha biha aljanna waaba war dhammaaday wey xugub nabi maxamed in allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay baa iyada ka naxariis badani say u danqatee qad awjaba wuxuu u waajibi lahaa gabadhi biha ay bisaniic waxay samaysay timirtay kala jeexday ama xabaddii dambey kala goysay bihadaa timirti baad u celinaysaa leanna in saddex xaboo timir idinku soo hagaagaan oon kala qaybsanno waa hawl iska macquul intaan kala qaybsanno xabadda anig soo hagaatay inaad walaalaha u doorto ama usi kala goyso yaa iyadu hawsha khatarta ah qad laha biha bitamrati alatii shaqatha aljanata janna u aw mase wuxuu ihi actaqahaa wuxuu rab ilaahay ka xoreeyey biha bitamra min annaari naartii buu kaga xoreeyey hooyadan caaisha waxay aad oola yaabtay u bogtay ma ahayn in laba timrood ay kala siisa waxay ahayd intay mid iyo mid kala siisay tii soo hadhay iyadu ogow ay tiraado afka gariis markay ku qabsadeen inay u kala goyso kadibna xaggana aysan ku cananin o aysan ku dilin rawaahu muslim muslim baa wariyey shiqigaasi hadda gabadhaasi naar kaga badbaaday ilaahayna janno ugu waajibiyey naarna kaga xoreeyey ittaquu naara walow bishiqi tamra gabadhii hore xadiidkeedii muttafaqa ahaa iyo xadiikii itaqu naralow bishii tamru bukhaari isdaba dhigay saxiixiisa markuu tarjamaysanayo uu xadiika harxaayo uu xadiiska sardinayo munaasabadaasuu marka eegaya laa taxqiranna min almacruufi shay-an tii weeye wax yar ood ilaahay darta u bixisay baad naar kaga badbaadaysa ood janno kugu waajibaysaa ikhlaas iyo naxariis iyo waxaa la rabaa wanaag baa la doonayaa daacadnimaa la doonayaa sidaadoo ninkaan idinka sheekeeye meelaha intuu ka yimid oo waddan soomaaliya tegey ayuu tuulo cidlaa oo reerkiisu ay ka soo jeedeen buu yidhi dhakhtar baan ka noqone waa nin aqoon wax soo bartay laakiin meesha daawa ma laha daryeel caafimaad ma laha niman baa waagi dambe ogu tegay meesha waxaa leeyahay mesh maxaad ku haysaa dadkoo dhan tuulido dhan baa jecel dhakhtar hebel baa leeyahay habrihii baa ka maad sheeganay isagaa ilahay nagu caafiyey wuxuu yidhi oranagu meesha daawo kuma hayee daacadnimaan ku hayaa barstambol baan u dhiibaa ilahay baa ku caafiya bu baandhool baan ogu ridaa miduu tiibbay hayo ilahay baa ku caafiya wuxuu hi marka meesha daawo kuma haye daacadni baan ku hayaa niman dhallinyarahoo wadaadoo reer kanada iga sheekeeya torontaan ku arkay dhowr koror waa idiin sheegaan umani dadku marka wuxuu u baahan yahay naxariis iyo danqasho iyo waxaad awooddo si daacadnima aad ugu qabato ilaahay baa barakaynaya ilahay baa barakaynaya waxyaaba yaryaroo doqon ma garato ummaddaas lagu anfici karaa jirta hadda goorba halkan waxaa noogu yimid nin dhakhtarahoo nin wadaadoo soomaaliyeed baa noo yimid reeslii markaasuu yidhi mashiinno raqiisoo jaban baan ka keenaya yurub ama galbeed ka keenaya meel yaroo guri yar qabta dhakhaatiirtii hawshaa ka shaqayn lahayd anaa keenaya waxaan caawin wax taraynaa dadka muslimiinta ee laga haye usbuuciga kelyaha laga dhaqe laga nadiifiyo mashruuc annaga reer baa noo keenay waa isdhaqaajin weynay waa waday meeshoo dhan buu mariyey waa dhow baan arkahaya toban sano ka horba asagoo yidhi hawsha isu iska noqday meelihiisa iskaga noqday isbitaal yar meel yaroo dhowr qol haddaa intaad furtaan mashiinaha raqiiskaa la keeno muslimiintan maamulba halka taaganee kaayadii gacanta ku wata ee keliyaha maam laga sifaynayo ee lacagaha badan ku baxaayaan aad ajir ka raasitaan ka warrama biyaani intaasoo cimraadisiisaan waxaa laga yaba iyadoo dhanba inay ku kacdo waxaan ka badnayn boqol kunoo mashruuca dhan macal mashiinihiisa macal meesha la kiraynayo macal dhakhaatiirta yararka kalkalaysha hawshaa qabanaya looma jeedo muslimiinta aragtayda dhan ee kenya joogtay intaasoo malaayiin dhaqaalo ku leh ay gaalada ka calaacalahayaan weliba qoyskan soomaaliyeed hadda daraasooyin baa ku socod maqlayseen daraasooyin baa meel laga jeedanaya inay malaayiin abuuraan meeshay tagaan alaab keenaan qolyana waxay dhahdeen waxayba caabudaanba ilaah lacagaha sameeyaba lacagta sameeyey soomaalidu anuu igu yidhi mid sawaacay leh soomaalidu isku ilaah ma nihin buui maxaa yeelay annagu waxaan caabudnaa buui midaan lacag shuqulka laakin iyo kuwo lacagaha sameeyey waxayaan waa nin waana qabto lacag keen n wax ma hayn ma waayi kartaan bu hadda haddaan ku ruuxruuxo waxbaa kaa soo dhici buui reerkaad dhaartay muslimiinta kenya ku nool hal isbitaal oo muslimiinta lagu caawiyo firi'a ah kuma yaallo meesha kaniisaduhu ay ku leeyihiin ee casharaad casharaad kuwa madaxa duuban ee meeshan dhiigga ku dhejista ee imtixaanka ah isbitaallo firi ay ku leeyihiin danta guud baa ilaha idinku dirayba danti guud baa ilaahdan ku diray mashruuc yaroo agoon laga caawiyo ma haysaan mashruuc yaroo laga caawiyo garoobba ma haysaan waayeelka hawsha gabay ee waxba qabsan karin ee aqribala'aanta meel laga caawiyo ma jirto hawshii uun baaya bakool ka jiri jirta waagay soomaalidu qur-aanka u doontaan waxaa lagu dhihi markaad dugsiga tagto ood baahar ku qabato soo qarafayso ninkii u doontay qur-aan baa garanaya qur-aanka agga ilabayabokool ba laga soo baran jiray xeeraa lagu siin ama ama waxaa lagu siinhayaa dhiil soo qarafaysaa lagu leeyahay islaan dab ushidaa u tegi cambuulay kuugu ridi tu kalaad u tegi caanay kuugu dari tu kalaad u tegi hilibba hilib bay kuugu ridi ku kalaad u tegi gelley bay kuugu dari mid garoor baa lagugu shubi waxaad la soo noqon xeedho dhowr iyo toban noocoo federation ah baa la soo laabanaysa markaasa calooha lagaa aban xanuun falkii la waaya kugu dhe xertii qur-aan ka soo baratay baya boqol weydiiye idan hadda waxaan u jeedaa oo ku keenay hawl wanaagsan bay ahayd intaas haddaan intaan la haynin qarafaysiga qur-aanba lama barteen wax weyn bay qabteen khayr laasi laakiin waxaan u jeedaa muslimkii miskiinka ah inaad hadda warkiin wa soo qarafaysin baad dhahaysaa soo qarafayso masaad hebel tag ka istaag hebel tag qarafayso hebel soo mar xageed ka timid hebel baa ii soo diro wadaadka u tagir baa lagu leey soo qarfayso soomahaade waxaas waa mushkilo wey raggiina ilaahay wax siiyey mashaariic yaryar ah ayaa ummad iyo muslimiin badan lagu badbaadin karaa dacwo iyo diin baa ku jirta gaalada hataa dhiban ee masaakiinta haddaad ka caawisa isbitaalle aad leedihiin oo firi ah iyo mashaariic khayrood leedihiin ka caawisan islaamkay soo gelayaan islaamkay jeclaanayaan idan laakiin ooma jeedaan ooma hawl kalaa idin xawilano waxaa wey nin walba wuxuu xeeriyaa jira ilaahana asturo وعن أبي شريح خويلد بن cمر الkhزاعي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى اه عليه وسلم اللهma إنii أxرج حق ضعيiفayn xق اليتيiم وxق المرأة sidaasaa ku taala kitaabku sheekhu u tiiriye xadiidka xadiiث xasن rawaaه النسائي في الكبرى buu ujeedaa بإsناad جيد waa xadيiث xasنة نسائي baa wariyey في الكبرى بسند جيد waa siduu sheegay sax wey laakiin sida nasaa-i ku taalla waa allahuma inii uxariju calayka xaqa daciifayni xaqa alyatiimi wa xaqa almar'a sidaas wey xaqii buu gooyey riwaayadan uu hadda sheekhu sheego waa min xadiii abi hurayrata cinda ibn maaja weeye riwaayada hadda lafdiguu sheegay waa lafdiga ibnu maaja iyo axmed iyo nasa'i fi اlkubra min xadiii abi hurayra min xadiii abi hurayra ama xadiiu khuwaylid ibn camr اkhusaaci xaa yuu wataa xaa yatiimi wa xaqa almar u wataa intaa un kala fahmay intaan baan u jeedaa allahuma allah inii uxariju allah waxaan adkaynayaa oon dhuujinaya oon ka xarimaya ummadaydu inay ku xadgudubto taxriijku waa sida taxriijka nabigu ka hadla waa maxay waxaa weye ilaahay waxaan adkeeyey oon ummaddayda ka xarimaya oon ooga digayaa inay ku xadgudbaan xaqa labada taagta daran xaqa daciifayn labada taagta daran xagga adduunyada alyatiimi waa badlu tafsiili min mujmali waxaad dhihi jirteen weeye xagga carabiyada alyatiimi ay xaq alyatiimi iyo wlmar'ati agoonka xaqiisa iyo haweenayda xaqeeda agoonkuna waa daciifun badanan wuxuu dooniba ha noqdo aabbihii baa ka dhintay yatiimku waxaa leedaha xagga bini aadamka axadka aabbihii dhintay baa la yidhahdaa xagga xayawaanaadkana dhimatay baa yatiim la kala duwannahay xayawaanaadkay bahaa'imta kale shimbiraha xayawaankan kale nool cidooda xoolahanu dhaqanno waxaa agoona ilmaha hooyada ay dhimatay maxaa yeele xayawaanaadku waxaa qadhaabee ilmaha waxtare ee soo xangagaba waxaa weeye hooyada aabbu waa barankaayl maalin meel wax ku shubana iska tagahayaa aadamuhuna waxaa weeye ahadka shaqeeyo xooga ilmaha xaqiisa saaran yahe laga rabo inuu wax u qabto waa aabbaha saasay u kala duwan yihiin hooyaa lagu abtiriyaa annagu geela ritiga dhalaan ogu abtirinaa ir in hebel ritig in hebel ahaabu ka sujadaan dhihi jiray miinse ahayn geel mahoya lagu abtiriyaa warshe calaayi anugu awrtaan arki jira awrta la qooriyo hashaani waa ritigii hebel ah firkiisi baan maqli jira anugu geel badanna ma soo dhain hal irmanaan raaci jiray mararka qaarkood aduu saraali elelaad ka hadlaysaaye sosaama khayr shama almuhim u fiirsada xadiidka nabigu wuxuu ihi ilaahayow waxaan oga eh, degayaa ama ka xarimayaa inay ku xadgudbaan xaqa alyatiimi waalmar'a agoonka xaqiisa iyo waaweynada xaqeeda hooye ha noqoto walaal ha noqoto mid kuu dhaxday ha noqoto mid kua dhalatay ha noqoto dumarku xaqooda waa in la iska ilaaliyo xuquuqulmara xuquuqu nisaa shareecadana meel dhigtay axad kale e, ka dheegan mayna annagay naga dheeganayaan kulligood laakiin aafadu markaan innagu ku tumannay baa layskaga kaa dhigay in wax laguu sheegay wax lagu baray aafadu midaas wey xadiidka abu hurayra cinda ibn maaja wa axmed wanasai kubra wuxuu ku daray hadalkan asaga asuubanuhu wuxuu ka sheegi jiray mimbarka kaana yaquulu dalika calaa mimbarihi mimbarkaasuu nabigu ummaddu buuxiy allahuma inii uxariju xaqa aciifayni xaqa alyatiimi wa xaqa almara agoonta xaqeeda iyo miskiin dumarka xaqooda ilaahayow ummaddeeda ka xarimay inay ku xadgudbaan waana ku adkaynaya hadday ku xadgudbaan beri baan ka ahay wey ha layska ilaaliyo halaska ilaaliyo dumarka xaqooda halaska dhowro dumarkuna waxaa weeye haddii ragga waa ka taagdaran yihiin dhan walba waa ka nugul yihiin gobonimadan waxay keenaysaa ninka kaa nugul ama kaa hooseeya inaad cilmi xariis ku fiiriso oon lagu tiiganin oon lagu diganin wax loo reebo wax loo hambeeyo saa darteed waxay ku nin raga naagu ka adag hebel naagtiisu way ka adag tahay waa ammaan soomaalida agtooda ammaan weeye marka ay akhyaar wada hadlayso kurea waqaateen ilmaadeer markay ku dacayen iska badaa kurea waqaateen ama isla isku ayni markay ku dacayen hayaan ninka hebel naagtaa ka adag saantaa ka adag waa iska howl weeye laakiin markii akhyaare wada fadhiyo oo geed la xaajo qaadanhayo nin raga naagu ka adag baa nacasna naagtuu ka adag yaa ninka nacaska ee lowsahalkaa islaamta bur buu ku lafbixinaya in ayada layska celiyo indhaha la taago wuxuu moodaya ragannimo raggaa layska dhacshaayo dumarka waa waa laga foorarsadaa waa laga sariigtaa waxbaa loo reebaa nin haddaad arta xiniyihiisa gabdhaha oola soo baxahay xiniyihiisa hadhow ragga looma soo bixi kara bentii weeye wax la ogaaday hawshaa ogaada saa darta nabig wuxuu idha ah, khayrukum khayrukum liahlihi wa ana khayrukum liahli waxaa idinku wanaagsan midka ahalkiisii reerkiisiiy dumarkiisa u dabacsan gabdhuhu iyagaaba gob ah iyagaaba akhyaara iyagaa wax badan kuu reebaya ninka ragga gabarh baa wax ka dhigta ee hamoodin ayada laisku taago madax lagaga istaago oo la iswaala inay raganimo tahay waa dullinnimo dullinimo hawsha aad iskaga fiiriya iska ilaaliya wa macna uxariju ulxiqu waxaan allow haleeshin wey alxaraja ay diiqa wاlma wahuwa اlإثmu dembi wey biman duulkii baan haleejinayaa dayaca xaqahuma xaqooda dayacay ee meel kaga dhacay dembi iyo dhibaato waxay haysataa ninka xaqa agoonta iyo xaqa dumarka meel kaga dhacay wauxadiru waan ka degayaa min daalika arrinkan in xaqooda meel lagaga dhaco taxdiiran digid baliiqan xeel dheer wa asjur waana ka reebayaa oo waa ka celinayaa cafwan can dalika zajran akiidan reebid iyo difaacid adag la adkey la dhuujiye idan uxariju marka siqada nabigu isticmaalay sida u xaleertu nabigu ku fasiraya macaanida meesha soo gelaya dembi baan ku xukumaya waa adkaynaya waa dhuujinaya waa ka digaya intaasoo macna ku jira ayb marka ha layska ilaaliyo ha laysu dardaarmo istawsuu binisaa'i khayr iyo baab gooni ah alwasiyatu binisaawi nawi gunti doonaa oo madax bannaan inta shareecadeennu dumar iyo xuquuqdooda ay ka hadashay ragga kamaysa hadlin waxyaaba yaroo mas-uuliyaadka raggu ay keenayaan oo loo sod kordhiyo raggu waa jiraa laakiin marka la fiiriyo dumarkaa ka nacfi badan oo ka xuquuq badan oo xoolaha loo buradaayo meel walba xataa dhaalka xataa dhaxalka raggu wuxuu qaato iyo dumarku dumarkaa ka badan mar kalaan ka hadli doonaa idinka hadda waxaa idinku qufulan dhaxalka iyo dumarka ragga dumarka ragga xoolo badan markaynu kitaabulmiiraad gaarno baynu tilmaami doonaa inay dumarku xoolo badan yihiin meelo yaroo mas-uuliyaad ragga ku soo kordho loo tixgeliyey baa wax loo kordhiyey laakiin aqlab dadka wax dhexla waayo waa dumar waxa wax loo kordhiyana waa ayaga ayadoo haniya oo xoolo badan yo ilaa guriga aabbaheed ay tagtaa biilkeeda lagaa rabaa ilaa guriga ninkeeda ay biilka ku saaran oo walaalkaa laga rabo inuu xangagabo ayadna akoonkeeday buuxsanaysa iyadoo howlo badan baa haysta wa can muscab ibni sacd bn waqas radi allahu tacaala can qaala saxaabiga wuxuu yidhi cafwan muscab wuxuu yidhi taabici weeye ra'aa sacdun sacd bn waqaas baa wuxuu أna lahu fadlan dheeraad iyo meeqaan inuu leeyahay calىa man duunahu min أصxaabi rasuul fii riwaaya asxaabta isaga ka hoosaysa inuu wax dheer yahay buu ismoodsiiyey maxaa yeele sacad wuxuu ahaa ثaaliثu اlإslaam nink waxaa isoo martay buu anuu ruuxa saddexaad ee muslimiinta ah asagaa ka sheekeeyey saxaabaduna u qireen aali ninkii saddexaad ama afraad bu ay diinka islaamka soo gala waxaa loo dhigi jiray xagga geesinimada iyo dagaalka iyo waxtarka alfa farisin kaana yucaddu bialfi farisin kunnin kun fardooley buu dhigmi jiray wuxuu ahaa ninka muslimiinta ugu shiish badan buu ahaa qanaas hadduu ishii baalsuga qabto kula tuuri buu ahaa awalu man ramaa sahman fii sabiili buu ahaa ninkuu nabigu ku faanay weeye haadaa khaalii falyurini axadun khaalahu anagoo abtiga waa kare waad iska hadlaysaane abtigii lamida ah keenibu nabigu saxaaba intuu dhex maray waa la keeni waaye nin waxaa weeye gobonnimo meel dhigtay weeye markaasood bani aadan baa taaye xooguu naftu inay ku afuuftaa laga yaabaa markaas muscab wuxuu leeya aabbahay sacad ra'aa ana lahu fadlan calaa man duunahu dadkii ka hooseeyey min asxaabi rasuuli lah sal slam faqaal nabigaa marka dhan kale wax ka fahansiiyey masaasaa sacadow haa hal tunsaruuna ma laydin gargaaraab nabigu watursaquuna may laydin dheefiyaa oo irsaaqadiyo roob iyo nicamo laydin siiyaa ilaa biducafaa'ikum kuwiinna taagta darreer hadda aad moodayso saacad inaad wax dheer tahay yaabaad ku nooshahayba waa inagii soo maray xadiidka anas laba wiiloo walaala nina cilmiga barto oo nabi maxamed iska ag oo xirow ah ninna soo shaqeeya ayaa xoogo wuxuu ismootiyey kii shaqaynaya soo dacwoodo iyo nabi ninkan waxba ilama qabtay haddee wuuu lacallaka tursaqu bihi sumayna soo marin waroro dukaankaada suuqaada wado ninkan iska daa waxa bartee waxaaba laga yaabaa biilkaba inaad ku helayso asaga dartii maalinkaad biilka ka goosato adna waa lagaa goynaya sadaqadaad bixinaysaan iyo masaajida wax taraysaan iyo dadka muslimiinta u danqanaysaan baa laga yaabaa ganacsigiinnan bulaalahayaba inuu ku dhisan yahay maalinkaad xoogo akoonaha xidhataan waa ladinka xidhi idinkuna wax la og yahay waa wax la og yahay hawshaa iska ilaaliya riwaayaxdu kuliya caddaysay ilaa biducafaa'ikum yunsaru lmuslimuuna biducaa'i lmustadcafiin baa xadiidka ka mida ah riwaayadkiisa yunsaru lmuslimuun muslimiinta waxaa loogu hiiliyaa loogu gargaaraa cadowgooda ku jabaa ayaguna ay ku guulaystaan biducaa'i lmustadcafiin intooda taagta daran baa ilaahay ugu naxariisanaya ducadooda walidaalika bukhaari wuxuu baabaysta xadiidkan baabu man istacaana biducafaa'i wاsaalixiina fi اlxarb bukhaari tarjamadiisu u fiirso wuxuu idhi waa baabun man istacaana biducafaa'i wاsaalixiina fi اlxarb markaasuu axaadiitan ayuu keenay rawahu اlbukhaari bukhaari baa wariyey hakada mursalan ay fii suurati اlmursal wey ma aha xaqiiqat اlirsaal maxaa yeele xadiidka sacad yani muscab waa taabici buu u jeedaa nawowi wuu kuu sheegi doonaa faina muscab bn sacad taabiciyun warawaahu alxaafid abubakr albarqani fii saxiixi mutasila can muscab can abiihi laakiin bukhaari laftigiisu waa mutasil maxaa yeeley xadiidka waxaa daahira in muscab uu ka qaatay can abiihi walidaalika bukhaari irsaal uma arko irsaal uma arka mawsuul buu arka isla xadiidka sacad waxaa ku yimid oo xadiidkan ah inamaa nasara allahu hadi اlumma ummaddan ilah wuxuu ugu hiiliyey bidaciifiha bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim ummadda ilah wuxuu ugu hiiliyay ay ku guulaysataa balaayooyinkaga badbaadaa cadowgooda lagu jabiyaa ku guulaystaan kuwooda taagta daran baryadooda salaadooda ikhlaaskooday ku badbaadayaan jaahiyo sharaf meesha ma yaalla waa laga hadlayaa midka miskiinkaee daciifka ah bay culimmadu leeyihiin ducadiisu waa duco ka khushuuc badan oo ka run badan midka haniga ee wax ismoodaya waa qalbigiisaa jaban waa taag daran yahay baahi badan buu alla u qabaa baahi badan buu muujinayaa qalbigiisu kuma mashquulsano isaabo xisaabo fara badan kuma mashquulsano adugu markaad gacmaha taagtaba akoonkiibil kugu soo dhicio lacag dukaankiibaa soo boodiyo gaarigiisaa ka qaaday saliidda ma jabay baa kugu soo dhiciyo xisaabo badan adu waa hawshaada hawl kale weeyaba addoonkan qalbigiisa waa faarik wax badan kuma jiro waa kaa khushuuc badan yahay tawaaduc badan buu leeyahay waa kaa jajaban yahay maskana ku jirta wuxuu aana u yaho kaaga dhow yahay ducadiisa in la aqbalo marka sidaasaa nabigu inamaa nasal lahu hadi lummata bidaciifiha bidacwatihim wa salaatihim wa ikhlaasihim idan nabigu waxaan gaari doonaa hadda xadidka inugu xiga leh hala ii raadiyaba baynu gaari doonaa marka waxaa weeye dadka ducafada in loo naxariisto oo ayaga laga warqabo oo wax la taro ayaa guushuba ku xidhan tahayba ayayba guushu ku xidhan tahay ayaguna markaa inoo duceeyaan ilaah wax ilaah wax siay yidhaahdaa jabi maca tabiya allow jabi quwa ay وcan abi darda cuwaymir radi allahu tacaala canhu qaal saxaabiga wuxuu idhi samictu rasul sl slam yaquul nabigolaan maqlay ibquuni الضucafaaءa fainama turzaquuna watunsaruuna biضucafaa'ikum rawa abu daawud biisnaadin jayid siduu sheegay wey sheekh abu daawud iyo khayrkiiba waa wariyaan ibquni laba macnaa la sheegaayo midna waa in laga keeno ulaaigii oo baqa ah marka iyadaa waynu kasrina hamsado hamsu wasli bay noqonaysa ibquuni ii raadiy marka ii alba ibquuni ii raadiyay noqonaysa bacdu nusana waxay qorayaan hamsatu qaci bay qorayaan oo markaa la yidhaahdo la kordhabo hamsadu abquuni la yidhaahdo abquuni min abqaytu shaya idaa acantahu calayhi igu kaalmeeya bay mar noqonaysa marna waa igu kaalmeeya oo markaan ka dhigno hamsatu qaطci oo rubaacigii abqa ah markaynu ka keenno ulaaigiina hamsadu hamsu wasli bay noqonoo waad kasrin ibquuni baad leedahay oo waa alab inaan ulaai ka keento inaad rubaaci ka keento waxaa ku xidhan hamsada kolba waxaad xarakaynayso hamsu wasli baad ka dhigi ibquuni oo macnaheedu ah uطlubuu lii ii oo alab ah haddaad rubaaci ka keentana abqaa bay noqono waa maxay abquuni baadi waad kordhabiyo waxaad ujeeddaa igu kaalmeeya wey markaa bay la macno tahay ii raadiya ama igu kaalmey labadaa macnay kala noqonayso inay marka ulaaiga tahay baana arjaxa maxaa yeelay timid ibquu lii ah ibquu lii ii raadiya ii raadiya aducafaa muslimiinta taagta daran ii raadiya oo iigu yeedhaha inoo duceeyeen wey ha noo baryeen hana dhex joogeen aan waxtarno waxtarkooda ilaahay aan guul kaga helo fainamaa tursaquuna waxaa idinku risaaqaa'un watusan idinku gargaara ood <clears throat> cadowa kaga adkaataan biducafaa'ikum ay bidacwatihim wa ikhlaasihim wa salaatihim rawahu abu daawuud baa wariyey bisnaadin jayid wallah subxana wa tacala